bismillahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo lixaad oo suuratu tawba ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay nimankii mutakhalifiinta ahay oo dagaalkii tabuuka ka hadhay ayadoo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa noo soo kala qaydiyey oo aynu soo marnay saddex qaybood qaybta ugu dambaysana aynu ku dhex jirno niman mutakhallaqiina oo munaafiqiina ayaa noogu horreeyey waxaa ku xigay niman mu'miniina oo mutakhallaqiina waxaa kaloo ku soo xidhay niman kale oo ayaguna mu'miniina oo mutakhallafiina ku soo xidhay marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna soo dhahay kuwo kaleentood oo kamida mida mutakhallafiintow dha ilaahay amarkooda waa la akhirayaa hawdha ilaahay amuurahooda dib ayaa loo dhigay oo towbadii dib ayaa looga dhigay ilaahay amar uu amray daraaddeeda arrintuna laba qaybood bay noqonaysaa oo in alla uu cadaabo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala la-aan uu dilo iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala toobadooda inuu aqbalo arrintiina waxay ku dhammaatay oynu ku tegi doonaa in ilaahay towbadood uu aqbalayo noo soo socoto ilaahayna waa midku cilmiga khalqigiisa shay walbana ilaahay maxalkiisa ayuu dejinayaa marka saddexdaas waxay ahaayeen saddexdii ugu dambeeyey oo waxa weeye saddex qaybood markii laga soo dhigay mutakhalafiinta qaybta ugu dambaysa ayaynu ku dhex jirnaa qaybtaana waxaa weeye waa saddex nin oo nin la yidhaahdo muraarata ibnu rabiic iyo kacab ibnu maalik iyo hilaal ibnu umayata saddexdaasay ahaayeen ayagu dagaalka waxay uga hareen baa layidhi wehsi iyo markaasi raaxo ayagoo u iishay munaafaqnimo kama aysanaheen baa layidhi wax kufrigana qalbigooda kuma jirin ayagu haddana kuma jirin baa la yidhi dadka nabiga calayhi salaam uu cudur daartay sida qayrkood oo kale arrintooda marka waa la joojiyey baa la yidhi ilaa markaa laga gaaro konton habeen laga gaaro oo dadka ay ka haajiraan ilaa toobadooda ay ka soo degto axaadiis dhaadheer oo ka warramaysana way jirtaa arrintaasoo xadiis ka dheeraayo kacab inu maalig ayaa ka warramaaya meeshaan waxaynu ka gelaynaa qayb munaafiqiinta ka mida ayaynu meeshaan ka gelaynaa kabacdina waxaa weeye waxaa loo soo laabanayaa nimanka ugu dambeeyey oo mutakhallasiinta ahay amuurahoodii iyo sidii ilaahay subxaanahu watacaala toobadooda u aqbalay ayaa casharkaadina dib loogugu soo laabanayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waladiina itakaduu wa minhum munaafiqiinta waxaa ka mid ilaahay aladiina kuwa ittakhaduu samaystay masjidan masjid samaysow dha ilaahay ziraaran liajlil ilhaar dhibid daraaddeedana u samaystay iyo wa kufran kufrinow dha ilaahay subxaana wa tacaala iyo wa tafriiqan kala geyn oo bayna almu'miniina mu'miniinta dhexooda la kala geeyo iyo wa irsaadan diyaarin oo wax loo diyaariyo liman duul xaarama laahi ilaahay la xarbaysamay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa min qabl hor wala yaxlifunna kuwaasu way dhaaran oy way dhaaranow dha ilaahay ayagoo dhahaya in aradnaa maa aradnaa ula ma jeedin masjidkan dhismadiisa ila alxusnaa ficlo wanaagsan mooyaane wal xaal ayay dhaaranayaanbuu dha ilaahay allaahu alle yashhadu oo caalim uu ku yahay inahum ayagu la kaadibuuna kuwa been sheegaya in yihiin oo dhaartaasi ay ku been sheegaayaan ayadaynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaana wa wuxuu nooga warramayaa waxyeeleeyey munaafiqiina arrimo ay sameeyeen waktigii qur-aanku uu soo degayey oo madiine la joogay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ayagoo khadiica u dhigaaya alla markaa wuxuu dhahay munaafiqiinta waxaa ka mid ah alladiina kuwa ittakhaduu samaystay masjidan masjid samaystow dha ilaahay nimankaan masjidka samaystay waxay ahaayeen baa lihi laba iyo toban nin oo munaafiqiin ay ahaayeen baa lihi masjidan masjid samaysow dha liraaran dhib daraaddiisana u samaysa liraarantaan mafcuulu lahu ay noqon kartaa la layidhi ama mafcuul labaad oo itakhaduudaas mafcuulkeedii labaadna way noqon karaysaa haddase waxaan isaga inay mafcuulu lahu ay tahay liraaran dhib daraaddiisa u samaysow dha ilaahay mudaaratan liahli masjidi quba weeye masjidkii nabigeena calayhi salaatu salaam uu dhisay oo masjidi quba ahay dadki joogay ayagoo ku dhibaaya oo masjidkaas ku dhibaaya dadkiisu wanaagsan yihiin midkan ay dhiseen ku dhibaayo saasay u sameeyeen buudha ilaahay diraaran dhib daraaddiisa u dha ilaahay iyo wa kufran dha ilaahay maxaa yeele masjidkaas way dhiseen masjidu miraar la yidhaahdo amarka waxay ku dhiseen nin la yidhaahda abaa caamir arraahib nin abaa caamir la dhihi jiro raahibahay ayay ku dhiseen baa layidhi amarkiisaa layidhi si waxaa weeye meeshaas meela ugu soo noqdo saldhiga oo waxa weeye markaasi muslimiinta uu ka fidneeyo ay ugu noqoto weeye marka waxaa weeye meeshaas ayuu maaragtaya uu ku ballansaday munaafiqiintu inay masjid kaga dhisaan isaguna amuuro badan uu fuliyo oo hadda aanu sirada ku sheegi doono weye marka isagu waa baxay si waxaa weeye junuud oo uga keenaa la yidhi qaysar oo uga keeno meliku ruuma uga keeno dagaalsi ay nabiga calayhi salaatusalaam ciidankaas ay ugu qaadaan marka warkaan hadda haddii la bayaaniyo ayadahan hadda waxaa weeye casharkeenna ninkaa keliya amuurihiisay ku saabsan yihiin haddii marka warka la bayaaniyo waxaa la yidhi ninkaan la yidhaha abaa caamir jaahiliyadii waktigii ay heeday asuu horta nin carab ow ahay zaminkii jaahiliyada qabla alislaam intaa nabiga lasoo bina calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu sameeyaha sarafug waxa la yidhaahdo oo maaragtay adduunka gaaleed ayuu noqdaa layidhi walow qaataa layidhi dharki masiixiyadou qaataa layidhi waana nasaaroobay ayaa layidhi rasuulkeenna calayhi wasalaam markii uu madiino soo galay oo nabigu maka uu ka yimiday ayaa ninkaan yidhaha abuu caamir oo halkaas joogay wuxuu dhahay baa layidhi maa haada diin alladii ji'ta bihi ou dhahay maxamedow diinkaan aad la timida waa maxaayow dhahay markaasuu rasuulkeenu dhahay calayhi salaatu wasalaam ji'tu bilxaniifiyati diina ibraahim waxaan la imiday diinta xaniifiyadaaheeda oo diini ibrahim ayaan la imiday abu caamir markaas wuxuu dhahay baa layidhi fa anaa calayhaa anaa diintaas haystow dhahay ee waxa weeye adigu lama aadan imaanin maxamedow markaasuu rasuulkeenu dhahay baa layidhi calayhi salaatu wasalaam inaka lasta calayhaa buu dhahay ma haysatid buu dhahay diintii nebiyullaahi ibraahim oo xaniifiyad ahayd ma haysatid ow dhahay abu caamir markaas buu dhahay balaa ayuu dhahay waan haystaa walaakinaka adkalta fi lxaniifiyati maa laysa minha hase yeeshee maxamedow diinta xaniifiyada ahayd waxaan kamid mid ahayn adaa ku soo diray ee anugu haddaan ahay abu caamir waan haystaa hawdhah munaafiq waxau ahay nabiga la dooday calayhi salaatu wasalaam rasuulkeena calayhi salaatusalaam markaas wuxuu dhahay wax aad maaratay diintaas aad ka haysata lama arko hase yeeshee waxaa weeye anigu diintaas waan la imiday ayadoo cad oo saafiya ayaan la imiday abuu camir markaaso waxuu dhahay baa layidhi amaasallaahu alkaadiba mina bariidan qariiban waxiidan u dhahaa layidhi ninkii anaga anigayo adiga ninkii nagamida oo been sheega allaha dilow dhahay isagoo bariid ahoo la buriyey haddana dhul qurbaa jooga haddana keligiisa allaha dilow dhahay markaasuu rasuulkeenu dhahay baa yidhi alayhi salaatu salaam aamiin ayuu dhahay allah aqbalo rasuulka alayh salatusalaam nabigeena alayhi salaatusalaam markaasu wuxuu ku magacaabaa layidhi abaa caamir alfaasiq oo ku magacaabaa layidhi nabigeena alayhi salaatusalaam ayaa waxaa u bixiye baa layidhi abaa caamir alfaasiq oo u bixiyaa layidhi maalintii waxaa layidhi uxudaa layidhi ay dhacday oo horay aanu usoo soo marnayoo xoogaa dhil inkishaafka asxaabta ay ku dhaceen ayuu abuu caamir alfaasiq waxuu nabiga ku dhahaa layidhi qoon ma qarsow dhahay oo adiga kula dagaalaya maxamedow ilaa garab ayaan siinayaa waana lasoo dagaal gelaya hawdha marka arrintaas ayuu weligiis wadi jira baa layidhi ilaa maaragtay qaswadii la yidhaahdo qaswada la yidhahdo qaswatu xumayn oo aynu soo marnay oo daa'if ka dhacday markii maka la furta dacdigeeda rasuulkeenna calayhi salaatusalaam asxaabtiisii oo maaragtay tobanka iyo labada kun ahay ay ku duuleen meeshaas markii la tegey ayaa waxaan waataan soo marnay waxaa jabay nimankii hawaasinta ahay oo halkaas deganay asaguna ayagaasuu ka tirsanay abuu camir marka maalintaas waa quustaa la yidhi markaasuu cararay baa layidhi oo arlashaama uu cararaa layidhi marka niman munaafiqiina oo madiine joogay ayuu markaasuu adeeg usoo dirsaday oo wuxuu ku yidhi baa yidhi waxaad ii diyaarisaanow dhahay wixii aad awoodi kartiin oo hub iyo maaragtay ciidamo weye waxaadna ii dhistiinow dhahay masjid iidhisow dhahay oo madiine masjid iiga dhisa anigu waxaan aadayaa ninka la yidhaha kaysar oo maaragtay ah, boqorkii reer ruum ah waxaana ka keenayaa ciidan oo reer ruma ah, ayaan ka keenayaa moxamed iyo asxaabtiisane ciidankaasaa ina ku soo duula ayaan madiine ka saarayaa munaafiqiinta marka masjidka la yidhaha masjiduliraar ayay dhiseen waxayna ka garab dhiseen baa layidhi masjidkii rasuulka oo ahay marka hore nabigu ou dhisoo ahay masjidu quba masjidu quba waxaa weeye masjidkii kii u horreeyey nabigu uu ka dhashay madiine u ahay baa layidhi laakiin kabacdi waxaa lagu bedelay oo nabigu alayhi salaam masjidii raasmi uu noqday masjidu nabowi oo markaasi weyn marka markuu ka garab markay ka garab dhisheen masjidu quba masjidkaa la yidhaha masjidu iraan markay dhismadiiskii dhameeyeen ayay rasuulkeena calayhi salaatusalaam u yimaadeen munaafiqiintia layidhi isagoo rasuulku calayhi salaatusalaam u diyaargaroobaayo inuu dagaalkii tabuuka u aado markaasay waxay dhaheen ilaahay rasuulkiisii masjid ayaanu dhisnay waxaana u dhisnay dadka dhibaatada iyo markaasi caajiska hoo awoodda aan lahaynin iyo habeenka markaasi mugdi uu jiro roobkuna uu da da'aayo dadka markaasi danyartaa amba sidaas inay maaragtay masjidka ay galaan oy kuna dukadaan kuna ay hoydaan waxaana jecelnahay yidhaahdeen inaad noo timaado oo aad noogu dukatid barakana ilaahay aad nooga tuugto rasuulkeenna calayhi salaatu salaam wuxuu ku dhahay baa layidhi anugu hadda waxaa weeye safar ayaan ku jeedaa Eh, haddii aan maaragtay aan soo noqdo ilaahay hadduu yidhaahdane waan idin imaanayaa waana idinkuu dukanaa masjidka rasuulka calayhi salaatusalaam wuxuu u malaynaya dad daacada markii waxaa weeye rasuulkeenna calayhi salaatusalaam uu tabuuka oo maaragtay ka soo noqday ayuu wuxuu degaa la yidhi meel la yidhaahdo biawaan la yidhaahdo oo waxa weeye madiine u dhow ayuu rasuulkeena calayhi salaatusalaam degay baa layidhi meeshaas markuu degay bay munaafiqiintii ka hor tageen baa layidhi markaasay waxay ka su-aaleen inuu masjidkooda uu tago oo markaasi waxaa weeye eh, halkaas uu ku dukado rasuulkeenna calayhi salaatusalaam qamiiskiisa ayuu u yeertay inuu gashado si waxaa weeye nimankaanu u raaco markaasaa waxaa soo degtay baa layidhi aayadda aynu meeshaan ka gelayno iyo aayadaha ka dambeeya say jibriil ayaa rasuulka calayhi salaatusalaam u sheegaa layidhi khabarka masjidka kan iyo nimankan munaafiqiintaahu waxay masjidkan ka damacsan yihiin rasuulkeena calayhi salaatsalaam wuxuu u yeehaa layidhi saxaabiga la yidhaah maalig ibnu duksum iyo macni ibnu caday iyo caamir ibnu sakan iyo waxshi nimankaas ayuu yeehi rasuulka calayhi salaatsalaam kolkaasuu dhahay taga oo masjidkaas adaalimi ahluhu oo ahalkiisu daalimiinta yihiin taga dumiya ayuu dhahay nabigu calayhi salaatsalaam oo dabku qabto dhahay way baxeen dhahay ragga asxaabta ahay ayagoo degdegaaya markaasay waxay u tageen niman la yidhaah bani saalim ibnu cawf oo markaas uu ka dhashay ninka la yidhaahdo maalig ibnu duksum oo ka dhashay maalig markaas waxau dhahay meeshaan igu suga waxaa weeye raggaanan u tegayaa ciddayda dab ayaana kasoo qaadanaya qoray dabhan kasoo qaadanaya loo masjidkaa la gubaalayey marka waxaa layidhi ahalkiisay u galaalayey u galay maalig ninka la yidhaahdo markaasu wuxuu kasoo qaataa layidhi qoray dabah oo hol aaye oo geedkan timirka timirka qoray siisa ah markaas ayuu waxaa weeye huriyey baa layidhi markuu huriyey way baxeen baa yidhi ayagoo degdegaayo ilaa masjidka ay ka galaan oo markaasi nimankii munaafiqiinta ay dhexba fadhiyaanoy nabiga ku sugaayeen calayhi salaatusalaam ayagoon la hadlinay waxaa weeye gubiday ku bilaabeen baa layidhi iyo duminaa la yidhi markaasay nimankii kala carareen baa layidhi munaafiqiinta ahay rasuulkeenna calayhi salaatusalaam wuxuu faray baa layidhi meeshaas in laga dhigo oo masjidka xaaraanta ay ka dhiseen in laga dhigo meel qashinquba oo baktiga iyo qumaamadaha lagu tuuro ayuu nabigu alayhi salatuslaa amar ku bixiyaa layidhi ninkii la dhihi jiray abuu caamir waa dhintay baa layidhi oo shaam uu ku dhintay isagoo dariis ahoo la buriyey oo keligiisa oo qariiba ah ayuu dhintay maxaa yeele maalintii nabiga calayhi salaatusalaam iyo isagoo isla habaarsameen waa saw dhahay amaatallaahu lkaadiba mina bariidan waxiidan qariiban waa saw dhahay sidii marka waxa weeye nabigu aamin markau dhahay arrintii asagay ku soo noqotay maxaa yeel ilaahay wuxuu yihi walaa yaxiiqu lmakru sayi ila biahlihi makriga sayi-a shay dhagar xun qofku sameeya asagaa ilaahay ku gedinaya aakhirkiisa marka hadda ninkii sidii isagu uu sheegaayey ayaa ilaahay ku riday marka hadda amuulahaasaa ilaahay subxaana watacaala nooga warramayaa iyo masjidu quba fadligu iska leeyahayo ahalkiisa ayaa ilaahay subxaana watacaala aayadaha kan ugaga warramaya ilaahay markaa wuxuu ihi subxaana watacaala wa minhum munaafiqiinta waxaa ka mid a ah, alladiina kuwa ittakhaduu samaystowdha ilaahay masjidan masjid samaystay miraaran dhib daraaddiisna u samaystay maxaa yeele masjid markii la dhisaayo oo wuxuu baytullaahi laga dhigaayo masjidka waxaa loo baahan yahay in waxa weeye qasad wanaagsan lagu dhisaa loo baahan yahay masaajidda laysku dhibaayo oo markaasi laysku garab waxaynaayo oo waxa weeye haddana maaragtay ah, qoloba qolada kale ay ku riixayso waxay shabihi karaysaa masjiduliraar oo kaleento marka hadda waxaa weeye aakhiru zamaankana arrintaas inay dhacayso axaadiisku soo aroortaa jira dadku waxaa weeye inay masaajidda iyo waxyaabahaas ay isugu faanayaan oo isku dhigi doonaan <coughs> markaasuu dha ilaahay iyo wa kufran kufrinow dha ilaahay ah, iyo wa tafriiqan kala geyn bayna almu'miniina mu'miniinta dhexooda la kala geeyo mu'miniinta la kala geynaayo waxaa weeye mu'miniinta ku dukanaayo masjidu qubaa weeye in markaasi la kala geeyo qaar masjidkaas loo iiro qaarna masjidkan eh, ay ku haraan weye oo masaajidkooda xunka ahay waxay doonayaan inay dadkii muslimiinta ay ku kala geeyaanoo dad ay ku helaan bay doonaayeen iyo wa irsaadanown ilaahay taraqub weye korasho ama garayn liman duul wax loo diyaargaraynaayo xaarabalaaha ilaahay la xarbaysamay iyo wa rasuulkiisa min qabl hor intaa masjidkaa laysinku hoos waa ninka abuu abuucaamisa walaa yaxlifuna way dhaaran oo way dhaaran dha ilaahay nimankaas haddii arrintaa wax laga weydiiye ayagoo dhahaya in aragnaa maa aradnaa ulama jeedo masjidkan dhismihiisa ila alxusnaa ficlo wanaagsan mooyaane masaakiinta inaan u dhimrino maqarka iyo kulaylka muslimiinta aan u waasicinno waxyaabahaasay ku andacoonayaan laakiin baatil weeye wallaahu allow dha ilaah yashhadu aliga caalimku ah weeye inahum ayagu lakaadibuuna kuwa been sheegaya inay arrintaa ku been sheegaayaan laa taqum ha qumin ayuu dhahay ilaahay subxaanau watacaala fiihi masjidkaas abadan weligaa ha qumin ow dha ilaahay masjidkaa masjidu ah, oo nimankaa munaafiqiintaahu ay dhiseen laa taqum macnaa laa tusalli weeye ha ku dukanin fiihi masjidkaas abadan weligaa ayuu dhahay ilaahay subxaanau watacaala rasuulkiisa uu ku yidhi maxaa yeelow yeelowdha ilaahay la masjidu masjid masjidkaasoo usisa la aasaasay qawaacidiisa lagu aasaasay cala taqwa taqwo min awali yoomin yoomkan u horreeyey oo aad soo gashay madiino ayaa axaqu ku xaqnimo badan an taquuma inaad quntood ku dukatid fihi isaga dhexdiisa markii ilaahay subxaanau watacaala uu ka waramay binaha masjidkaas ulajeeddada uu ahay iyo sida loo dhisay iyo waxa markaasi waxaa weeye munaafiqiintu mawqifkooda uu noqonayo markii wax laga weydiiyo inay been ku dhaaranayaan oy leeyihiin ulama jeedin binaha masjidkan ilaa ficlo wanaagsan mooyaane ilaahayna uu caalim uu ku yahay inay been sheegaayaan ilaahay rasuulkiisa ayuu wuxuu ku leeyahay laa taqum ayuu dhah ilaahay subxaana watacaala ha dukanow dha ilaahay oo ha quminow dha ilaahay sii masjidkaas dhexdiisa abadan weligaa tan hor u soo marnana waa sii nabigu jamaaca u diray dudumiyeen oy gubeen oo markaasi booskiisa laga dhigay kaniiso maxaan eh, dhihi lahay kanaaso meel maaragtay qashinka lagu quba weye sida markaas loo ihaanaysanayo maxaa yeele shay walba oo hoo la qabtaahu wuxuu u baahan yahay niyo saalixa ayuu u baahan yahay marka shayga sidiisaba haddii ulajeeddo xun laga leeyahay muuqaalkiisa waxba tari maayo haddii qasad oo maaragtay khabiisa laga leeyahay wax faa'iidaa yeelan maayo ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay laa taqum ha qumino ha ku dukan fiihi masjidkaasow dhahay ilaahay subxaanau watacaala abadan weligaa ha ku dukanow dhahay maxaa yeele la masjidu masjidow dha ilaahay masjidkaasoo usisa la aasaasay buniyad qawaacidu weeye aasaaskiisa lagu dhisay cala taqwa taqwo min awali yoomin yoomkan ugu horeeya ah, maalintii waxaa weeye daarulhijra aad soo gashay marka ugu horaysa masjidka waa masjidu qubo tafsiir saxiixulbukhaariga ku sugan ayaa xaqu ku xaqnimo badan ow dha ilaahay an taquuma bian taquuma inaad qunto oo aad ku dukato fi isaga dhexdiisa fiihi masjidkaas waxaa ku sugan ow dha ilaahay taqwada lagu aasaasay rijaalun rag ayuu dha ilaahay raggaasoo yuxibbuuna jecel an yatadaharuu inay isdahiraan jecel hadda masjidkii markii ilaahay uu ammaanay haddana ilaahay wuxuu ammaanayaa ahalkiisa wuu ammaanayaa maxaa yeele waxa weeye camal kasta oo la qabto masjid iyo kayrkiisaba haddii waxa weeye qasad saalixa lagu sameeyo waa fiicnaanayaa oo wanaag ayuu yeelanayaa wanaaggaas uu leeyahayne dadka ahalkiisa asagana sida qaalibkaa way ka soo baxaysaa maxaa yeele meeshii wanaag wixii lagu aasaaso maa kaana lilaahi itakfala weeye wadaama wixii ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiis loo sameeyo waa wax xariiraayo oo daa'imaayo weye wamaa kaana likayrilaahi in qadaca weye wanfasala wixii ilaahay qayrkiis loo sameeyane waa go'aayaan waana kala baxayaan sida hadda masjidu liraar oo kaleentood waxaa loo baahan yahay wax kastoo la qabanaayo in markaasi siqadka saalixa lagu sameeyo ayaa loo baahan yahay markaasay meelmar noqonayaan ee wax uun meel la iska taagay haddii waxa weeye qasad xun loogaga jeedo waa baaba'ayaan maxaa yeele waxaad ku fahmi karaysaa waxaa jira binaayin fara badan ama maaragtay eh, dhul fara badan oo caqaara oo maguurtaa oo la dhisay oo waxyaaba badan loo sameeyey jiro oo baadila waxyaaba badan oo cibraa waa la arkaya adduunka haddii la fiiriyo xataa dalkeena soomaaliya waxaa jira dhismooyin fara badan oo baadil loo dhisay baa jira calaamada ka soo daahirtay iyo xaaladda foosha xun oo ilaahay u dabamariyane cid walba waa u jeedaa marka sidoodaba shayga waxaa loo baahan yahay dadka saalixa in lagu sameeyo ayaa loo baahan yahay markaas ayaa waxaa weeye wanaaggiisa uu sii socon karayaa ilaahayna raalli uu ka noqonayaa wixii markaasi dhisay iyo wixii markaasi jooga oo ahalkiisa markaasaa raalli naga noqonaya marka hadda amaasin fara badan oo baytulmacaasi baytudulmi walmacaasi eeday oo la dhisay baa jirta gaar ahaan haddii laga fiiriyo magaalada muqdisho dhul fara badan oo macaasi iyo dulmi lagu falki jiray ayaa jira ilaahay subxaanahu wa tacaalaana jaasin degdega ilaahay uu kusoo dejiyo hadda maanta maaragtay yaa ah baytuljiif ah walqaaduuraad weye walkanaas ah oo hadda waxaa weeye meelaha qasinka iyo balaayada lagu qubaayo hadda iska halaabayo meelo baahalagaleyna iska noqdaa jira marka waxaa loo baahan yahay shay walba wuxuu iska leeyahay wax laga qiyaasu iska leeyahay haddii la yidhaahdo waxaanu taariikh hore iska ahaayeen hadda waxa walba way soo laalaabanayaanoo diinta mar walba way cusub tahay wixii jiraana in laga fahmaaho laabudda weeye marka waxaa la rabaa qofki wax samaynaayo masjid ha ahaato meel kale ha ahaato qasad saalixa in wax walba loo qabto ayaa laga maarmaana weeye waxaan lilaahi ahayna wax socoraayo maaha ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa waxau ku dhahay markii masjidkii uu ka warramay taqwada lagu aasaasay waxaa ilaahay uu ka warramayaa masjidkaas oo masjidulquba ah sida saxiixbukhaarigu dhigaayo in dadka joogaahu ay yihiin dad ayaguna wanaagsan weeye fiihi waxaa ku sugan masjidkaasuu dhahay alle rijaalun rag ayaa ku sugan waa ansaar baa la yidhi raggaasoo yuxibbuuna jecelow ilaahay an yatadaharuu inay isdahiraan wallaahu allana yuxibbu waa jecel yahay almudahiriina kuwa isdahiridda badanne oo ilaahay subxaana watacaala waa sawaabinayaa weeye ilaahay subxaana watacaala waa sawaabinaya waxaa la wariyey xadiis oo leeyahay ibnu khusayma saxiixiisa ku qoran oo laga wariyey cuwaymir ibnu saacidata rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu u tegay baa layidhi ragga ku dukanaya masjidu qubaa weeye markaasuu wuxuu dhahay ilaahay subxaana watacaala ammaantiina ayuu wanaajiyey xagga dahaarada qisada masjidkiina markii uu ka warramaaye famaa haada dahuuru ladii tadaharuuna bihi u dhahay wuxuu yahay u dhahay maaragtay ah dhahaaradakan aad ku dhahaar dhahaaro samaysatiin ama waxa aad ku dhahaaro qaadatiin maxay yihiin markaase waxay yidhaahdeen baa layidhi wallaahi yaa rasuulallah ilaahay yaan ku dhaarnay rasuulkii allow maa naclamu shayan horta annagu waxma naqaano ilaa annahu kaana lanaa jiiraanun min alyahuud laakiin waxaanu lahaynay niman jiiraana ah oo yahuuda ah ayaa nala deganaay oo madiine nala joogay wa kaanuu yaqsiluuna adbaarahum dabadooday waxay ka dhaqi jireen min alqaa'idi xaalkay ka dhaqaayeen annaguna sidii ay faleen ayaanu falnay xadiidkaentoodna wuxuu ahaayo basaar uu weriyey waxay yidhaahdeen baa layidhi dhagaxa ayaanu raacsiinaa ee biyaha intaanan isticmaalin ka hor ayaan dhagaxina ku isinjaysanno ayaanu biyaha raacsiinaa markay saas yidhaahdeen ayuu rasuulkeenu yihi yidhi alayhi salaatuwasalaam huwa daaka facalaykumuu yow dhahay waxa ilaahay idinku ammaana waa arrintaase laazima ayuu dhahay rasuulka calayhi salatusalaam maxaa yeele kutubteenna fiqigaba iyo axaadiista sidaas ayaa muqarar ku ah in macnaha ay afdal ay tahay in marka hore dhagax lagu isijeedo kabacdina waxaa weeye biyo la raacsiiyo sidaas weeye marka sida ay samay jireen dahaaraduna waa shay ho aasaaskii cibaadada oo dhan ayada ayaa ah afamin duulow dha ilaahay asasa aasaasay bunyaanahu dhiskiisow dha ilaahay calaa taqwaa taqwa ku aasaasay oo min minallahi ilay xaggiisa ka aasay iyo wa ridwaanin wa rajaa'i ridwaanin rilo rajaynteeda oo ilaahay xaggiisa ka ahaatay miyaa khayrun khayr badanow dha ilaahay ama amase manduul miyaa khayr badan asasa aasaasa bunyaanow masjidkaas masjidulaali dhiskiisa calaa shafaa jurufin taw maaragtay korkiisa ku aasaas ama alaa calaa shafaa jurufin gebi garabkiisa ku aasaas gebigaasoo haarin dhacay tan haara bihi la dhacayne isaga iyo dhismihiisi fii naari jahannama jahanama naarteedana ku dhacay wallaahu alla laa yahdii hanuunin maayo alqowma qowmki aaalimiina oo aalimiinta ahaayeen weli ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa masjiduliraar ilaahay wuxuu idhi afaman duul asasa aasaasay bunyaanahu masjidkan masjid qubaaha dhiskiisa calaa taqwa taqwa ku aasaasay cabsi oo min minallaahi ilahi xaggiisa uu ka cabsanaayo iyo wa rilwaanin rilo ilaahay uu ka rajaynaayo miyaa khayrun khayr badan ama amase min duun miyaa khayr badanow dha ilaahay asasa aasaasay bunyaanow masjidun liraar dhiskiisa calaa shafaa jurufin bedi maaragtay darajkiisa ku aasaasay bedigaasoo haarin mushrifin cala suquud weeye dhicib maaragtay u dhowaaday meel waxaa weeye masalanba weli gedigiisa ama maaragtay meel bohora gedigeeda walax ah lagu aasaasay oo haddana dhici rabta camala laga dhigayaa haddana ilaahay wuxuu yidhi fanhaara kula dhacay bihi ay macnaha sakada maca binaa'i weye dhismadiisa iyo isagaba ay iskula dhaceen fi naari jahaname jahanamo naarteedu yahay marka waxa weeye waa khabar oo tamfiil lilbinaa'i calaa didi taqwa weeye waxa weeye miisaan ilaahay uu samaynaayo oo ilaahay uu miisaalinaayo wixii aan taqwo lagu aasaasin sida marka mustaqbalka ay noqonayaan istifaamtaa marka waa litakhyiir baa layidhi jawabdu waxay noqonaysaa al awalu khayrun midka hore ayaa khayr badan waana misaalka masjidu qubaa weye midka labaadne misaalka masjid liraar weye wallaahu allowna ilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoomkii azaalimiina oo dhaalimiinta ahaayeen ilaahay hanuunin maayo marka hadda nimankaasu waxay ahaayeen dhaalimiin ilaahay subxaanau watacaalana wanaagga kuma hanuunin waxay sameeyeenna alla kama uusan aqbalin masjidkii markii la dudumiyey oo la baabi'iyey nimankii waxaa ku dhaxaa layidhi murug iyo tiiraanyo taasaa ilaahay ka warramayaa laa yazaalu ka zuuli maayow ladhah ilaahay bunyaanhum dhiskoodow ilaahay alladii bunyaankaasoo banow ay dhiseen riibatan shaki inuu ku yahay fii quluubihim laabtooda ilaa an taqadaca inay go'go'do mooyaane quluubuhum laabtooda inay go'go'do maahe weligood shakigaasu ka bixi maayo iyo murugtaas uu ku hayowh ilaahay alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala laa yazaalu ka zuuli maayo bunyaanuhum dhiskoodow ilaahay alladii bunyaankaasoo banow ay dhiseen riibatan shaki inuu ku yahay fii quluubihim laabtood weligood waxaa weeye arrin aan ka harin oo waxaa weeye maaragtay a ku jirta ayay ku noqonaysaa u ilaa an taqadaca ambase ilaa an tuqadaca in la googooyo mooyaane quluubuhum laabtood quluubtaasay ku gooysaa masalan bi an yamuutuwa inay dhintaan wey intay nool yihiin arrintaas utunteeda waa ku taagnaahaysa u dheh ilaahay wallaahu allana caliimun alley ku cilmile weeye ilaahay khalqigiisa caalim ayuu ku yahay cid ilaahay subxaanahu watacaala khiyaani karaysa oo khiyaano ilaahay waa baxsanaysa ma jirto oo wax walba ilaahay cilmigiisa ayuu kula socdaa xakiimun alla kii fal suuban weeye waxa uu sancaynaya addoomankiisani ilaahay subxaanau watacaala xikmad buu ku dejinayaa yadaacul ashyaaa fii maxalliha weeye ashyaada ilaahay maxalkeeda ayuu ku dejinayaa waxaana ka mid a ilaahay subxaanau watacaala caadadiisa inay ku bireersatay ruux kasta oo waxaa weeye xaasid ah oo ilaahay diintiisa xasda oo markaasi dadka ahlu silaaxa ahludiinkaa xasba in ilaahay subxaana wa murug iyo foolxumo uu ku jiro ilaa ay ugaga dhintaan baa layidhi aswaul axwaal weeye xaalada midda ugu xiisa midda ugu xun bay ku dhimanayaan oo aayadda ilaahay waxay ku bidasay xaasidiinta oo dadka ahludiinka iyo ahlu silaaxa xasba adduunyada waxay ku noolaadaan murugay ku noolaadaan waxayna ku dhintaan khaasumaxumay ku dhintaan marka nimankaasu waxay ahaayeen kufaartahay oo munaafiqiinta oo caddaa-udiinay ahaayeen marka waxa weeye foolxumadaasaa ku dhacday wax allaala wixii sidaas shabahane dhibaatadaas ayaa laga fila karayaa marka waxaa loo baahan yahay wixii la samaynaayo oo wes khayra loo ekaysiinaayo in taqwo ay ku socdaan iyo alla kacabsi oo layska ilaaliyo waxyaabaha noocaas adduunka wixii mar ka dhacaane mar walba way isla soo laaba karayaan laakiin waxaa weeye arrintaas ayaa waxay noqonaysaa cid walba taasaa miisaal u noqonaysa marka casarkeenu intaas buu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo toban-iyo koowaad oo suuratu tawba kamid a ilaahay subxaana watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeenna aaduu ugu dambeeyey nimankii munaafiqiinta ahay oo masjidu liraah dhisay wadajeedadoodii iyo maaragtay qasadxumadoodii iyo sidii waxaa weeye arrintaas makaayiddaas ay samaynaayeen ay ugu hoogeen ay ugu khasaareen iyo sida ilaahay rasuulkiisa u dhaalacsiiyey arrintaas ayaa ilaahay subxaanau watacaala nooga soo warramay alla marka wuxuuna soo dhahay dhidkoodu ka masuulaayo oo ay dhiseen inuu shaki ku yahay laabtooda ilaa ay ka dhimanayaan buu buudha ilaahay ilaahayna subxaanau watacaala khalqigiisa caalim ayuu ku yahay shay walbana alla subxaanau watacaala maxalkiisa ayuu dejinayaa aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa looga warrami doonaa markii ilaahay subxaanahu watacaala uu ka soo warramay qabaa'ixdii dadkii mutakhallafiinta ahay oo cudur la'aanta ku gadaal maray iyo waxa khayrahoo weyn oo ka tegey ayaa alla halkan wuxuu sheegayaa dadka mujaahidiintaa fadligay iska leeyihiin oo ligalaai kelimatilaahi u dagaalamaya iyo waxa loo diyaariyey oo liibaan weyna ayaa alla halkaa nooga warramayaa maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala naftooda ayuu weynaynayaa ee maaragtay iyo maalkooda waxaana ilaahay subxaanahu watacaala uu ku weynaynayaa in ilaahay subxaanahu watacaala jannada waxaa weeye taman ilaahay subxaanahu watacaala ugaga dhigaayo marka hadda waxaana macluum ahoo la ogyahaa layidhi shayga mutamankaau inuu ka qaalisan yahay tamanta uu ka qaalisan yahay oo haddii waxaa weeye naftoodi iyo maalkoodii taman laga dhigay waxa loogu bedelaayana waxaa weeye jannadii ay yihiin waxaa weeye jannadii oo musamankii ah waxay ka qaalisan tahay naftooda iyo maalkooda weeye waxaa kaloo la ishaarayaa jannada in ayaga loo abuuray laakiin waxaa weeye ayada waxa weeye aan la abuurin jannada waxaa ilaahay nooga warramayaa in markaasi ayaga loo abuuray ayagasta ah waxa weeye jannada ajrigeeda aan loo abuurin marka dadka mu'miniinta ahu sidaas ay maaragtay ilaahay asiisa qaali ugaga yihiin markii sifaatkan ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheegaayo ku sifoobaan yahay marka sidaas weeye oo hadda ilaahay subxaanahu watacaala naftooda ayaa ilaahay weyneeyey iyo maalkooda ayaa ilaahay weyneeyey waxaana markaasi loo weyneeyey jannadii ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ugaga dhigay taman oo markaasi waxaa weeye nafta iyo maalka maaragtaya la qaabilinaayo waxaana macluuma sidaan horuu soo sheegnay mutamanku inuu ka qaalisan yahay samanta weeye marka nafta muuminiinta iyo maalkooda ilaahay aada iyo aada u weynaynayaa waxaana weeye markaasi jannada ayaga beddelka loo siinaayo ayaga ayaa markaasaa kasii qaalisan sida ilaahay uu tilmaamaayo alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala in allaha allow dha ilaahay ishtaraa waa shiraystay min almu'miniina mu'miniinta anfusahum naftooda ayuu ka shiraystay iyo wa amwaalahum maalyaalkooda waxauna uga siraystay bianna lahum inay u sugnaatay mu'miniinta aljannata jannadii ay u sugnaatay ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala in allaaha alla ishtaraa waa siraystay almu'miniina mu'miniinta mu'miniintow dhe ilaahay in allaaha alla ishtaraa waa siraystay min almu'miniina mu'miniinta wuxuu ka siraystay anfusahum naftooda iyo wa amwaalahum maalyaalkooda ayuu ka siraystay u ka iibsaday oo waxa weeye inay nafti ay bixiyaan iyo maalki daacada ilaahay ay ku bixiyaan markay naftooda iyo maalkooda ilaahay daacadiisa ay ku bixiyeen oo jihaadki ah oy markaasi bixiyeen ilaahay naftoodii wuxuu ugaga siraystay janno ayuu uga siraystay oo bedelkeedu uga siraystay bianna lahum inay u sugnaatowna ilaahay aljannata jannada ay u sugnaatay hadda ilaahay biljannati ma uusan dhihin waxaa la ishaarahaye jannadu ayaga ayay khaas ku tahay baa layidhi haddana ayaga way gaaraysaa yaa layidhi waxay ka dhigan tahay idoo layidhi biljannati saabitati lahum weye idoo la dhihi tegey jannadii usugnaata sugnaata hadda ishtaraa min almu'miniin u ilaahay shirahaanu waa kinaaya can itacwiidaa layidhi can badli nufuus waalamwaal biljannati waxay kinaayo ka tahaa layidhi in maaragtay bedel loo siinaayo markay naftooda bixiyeen iyo maalkooda bedel janna in loo siinaayo ee waxa weeye xaqiiqatu shiraa ma ahan baa la yidhi oo markaasi waxa weeye walaxaadan adugu lahaynin ayaad shiraha ku soo milkisaa weye ciwal ayaad ku soo milkisaa arrintaasna waxa weeye ilaahay ka tahay maxaa yeele ilaahay mu'miniintana asaa iska leh naftooda iyo maalkoodana asaa iska leh jannadana ilaahay isaga ayaa iska leh marka hadda shira oo xaqiiqiya ma ahan arrintaanu bal macnuhu waxa weeyaa layidhi ilaahay yaa sawaabiyey waana ka aqbalay wixii ay sameeyeen waxaa weeye khidmadooda muqaabalkeedana ilaahay janno ayuu siiyey marka isaabadii iyo qabuulkiyaa waxaa lagu shabbahayaa tiro waxaa la caariyo qaatay ismulmushabbahu bihigii markaasaa mushabbahii loo caariyo qaatay waxaa la istiqaaqay sirihii oo istalaa bimacnaa asaabahum ay ku imaanaysaa waqabilahum waxaa laga cabira tiraa layidhi waxaa looga cabiray dhibrin iyo rifqin mu'miniinta loo dhibrinaayo marka ilaahay wuxuu idhi yuqaatiluuna way dagaalamayaan mu'miniintu fii sabiili sabiilillaahi ilaahay jidkiisay ku dagaalamayaan liiclaa'i kelimatillaahi ayay u dagaalamayaan yuqaatiluuna way dagaalamayaanow dha ilaahay fii sabiili sabiilillaahi ilaahay jidkiisay ku dagaalamayaan markay dagaalamaan laba arrimoodaa dhalanaysow dha ilaahay fa way dilayaan cadowgow dha ilaahay wa ayagana waa la dilayaa maxaa yeele dagaal markii la galo waxa weeye adigana waa lagu dilayaa adna waxbaad dilaysaa fayaqtuluuna way dilayaan cadowga ilaahay bay dilayaan oo kufaarta wayuqtaluuna ayagana waa la dilayaa hawdha ilaahay wacdan kaasuna waa yaboo hawdha ilaahay oo calayhi calallaahi ilay korkiisa ahaaday xaqan oo xaqa howdha ilaahay waa laba masder oo lagu nasbinaayo laba ficil oo muqadara weeye wacadahum ullaahu daalika wacdan wa xaqahu xaqan saasoo kale weeye wacdan kaas waa yaboo hawdha ilaahay oo calayhi calallah ilay kulkiisa ahaaday xaqan oo xaqow dhiyaahay wacdigaasoo fi tawraati tawreed ahaaday iyo walinjiili injiil iyo walqur'aani aanka mu'miniinta inay sidaan iska leeyihiin oo naftooda iyo maalkooda markay bixiyaan ilaahay janno uugu bedelaayo haddana waxaa weeye liiclaahi kelimatillaahi u dagaalayaan ayaga la dilaayo ayagu ay wax dilaayaan arrintaas waa arrin lagu yaboohay oo lagu sheegay buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala towreed iyo injiil iyo walqur'aani dha ilaahay marka arrinta sidaas hadday tahay ilaahay saas wax u waman keebaa oofaa ka oofin badanow dha ilaahay bicahdihii ballankiisa min allaahi alayaa ka oofin badan ma jira weeye axad ilaahay ka oofin badan cahdigiisa keebaa oofaa ka oofin ogow dha ilaahay bicahdihii ballankiisa min allaahi alle istifhaamulinkaari maca naf weye ay laa axadun oofaa minhu weye marka cid ballanka ilaahay sa u oofiy u oofinsa maba jirto marka arrimu saas hadday tawdh ilaahay fastabshiruu bishaaraystawdh ilaahay fastabshiruu bishaaraysta bibaycikum beeciina ku bishaaraysta alladii beecaasoo baayactum bihi alla aad kula beecsanteen fastabshiruu bishaaraystawdh ilaahay bibaycikum beeciina ku bishaaraysta alladii beecaasoo baayactum bihi alla aad kula beecsanteen wadaalika kaas oo beecahine huwa alfawzu liibaan weyow dhilaal cadiim oo weyn oo waxa weeye waa mid lagu gaaraayo wixii la dalbaayo qaayadooda lagu gaaraayo attaa'ibuuna u dhah ilaahi subxaana wa hadda waxaa lagu rafciyaa layidhi meeshaan madxi baa lagu rafciyey oo markaasi mubtada la soo qadaro marka hadda ilaahay subxaana wa mu'miniintii markuu noogaga soo waramay haddana waxaa weeye wuxuu noogaga sii waramayaa mu'miniinta sifaadkooda ayaa ilaahay nooga warramayaa oo meeshaan waxaa lagu sheegi doonaa awsaaf oo sagaala ayaa lagu sheegi doonaa awsaaftaa sagaasha oo muminiintu iska leeyihiin lixda ugu horeysa waxay tacalluqaysaa yaa layidhi xuquuqda ilaahay waxdow yaa layidhi labada ku xisana waxay ku tacalluqaayaan xuquuqulkhalqi yaa layidhi midda ugu dambaysana caamay noqonaysaa oo xuquuqullah iyo xuquuqulkhalqi ayay soo jirtaa weeye marka hadda mubtadaa lasoo soo qadarayaa oo muminiinta hadda laga soo warramaayey ayaa lagu ishaarayaa meeshaan ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaana watacaala attaa'ibuuna hum mu'miniintu isoo qadiro attaa'ibuuna kuwa tawbakeen badan weeye attaa'ibuuna kuwa tawbakeen badan weeye oo waxay kasoo noqdaan shirkiga iyo nifaaqa weeye ah, attaa'ibuuna u dheh ilaahay subxaana watacaala tacaala kuwa tawbakeen badan weeye maxaa yeele toobada waxa weeye shardigeeda wuxuu yahay haddii waxa weeye dunuubta ay tahay dunuub oo kabaa'ira annadamu calaa maa waqaca weeye wixii dhacay oo dembi yahay in laga qoomamoodo iyo in la casmiyo loo qasto weeye oo la go'aansado calaa cadamil cawdi ilayha weeye inaan dib dambe loogu noqonaynin midda saddexaad waliqlaacu cani dembi weeye dembiga in laga fuqana waa la doonayaa haddii xuquuqulnaas ay ku jirto xuquuqul maaragtay xuquuqulcibaad hadday ku jirtane waxyaabihii madaalim tahay oo qofka waxa weeye laga dulmiyene waa in loo celiyaa weeye haddii naftiisa ay tahana qisaas iyo u kuleey la ismakaniyaa weeye xoolaha haddii laga qaata ay tahana xoolihii loo celiyaa weeye markaasuu dha ilaahay mu'miniintu waa kuwa noqoshada badan ayuu dha ilaahay alcaabiduuna kuwa caabudaayo weeye almukhlisuuna alcibaadati lilaahi weeye alcaabiduuna kuwa caabudo weeye alle ayay caabudaan mu'miniintu waxdah weeye alxaamiduuna kuwa ku mahadyo weeye alle ilaahay subxaanau watacaala xaalad kasta ayay ku mahadinayaan markay barwaaqa ku jiraan ilaahay ay ku mahadinayaan dhibaata markay ku jiraan way ku mahadinayaan rasuulkeenna calayhi salaatusalaam wuxuu dhahay awalu man yudcaa ila aljannati yowma alqiyaamati aladiina yaxmiduuna allaha calaa kulli xaalin fi saraa'i walaraa'i wal rasuulkeena alayh salaatusalaam dadka kan u wareeya oo jannada loogu yeeraayo waxaa wey u dhahay maalinta qiyaamo dadka ilaahay subxaanau watacaala xaalad kasta alla ku mahadiyo ku sugan yihiin markay barwaaqaysan yihiin markay dhibaataysan yihiin weye oo waxaa la rabaa ha layidhi in maaragtay ilaahay raalle ay ka naqdaan fii jamiici alaxwaal weye xaalad kastay ku sugan yihiin alla inay raalli ka naqdaan baa la doonayaa sida fakriga qaninimada caafimaadka waxa weeye maralka cudurka iyo wax kasta weye xaalad kasta waxaa la rabaa qofka mu'minkaahu ilaahay inuu raalli ka ahaado ouna markaasi argagax iyo xanaag iyo qadarka ilaahay u taxamuli waayiyo inayna meesha imaanin asaa'ixuuna ow dha ilaahay kuwa soonka badanna weeye asaa'ixuuna bimacnaa saa'imuun weeye asaa'ixuuna kuwa soonka badanna weeye siyaaxaa laga soo qaata asalka adihaabu fi larli aa lihi lilcibaada qofka siyaaxada waxaa la arlada oo la taga asalka cibaadana markaas loo tago saa'imiinta marka waxaa lagu saa'ixiin weeye maxaa yeela ruuxa saa'ixa ahaa sa'migiisa wahow yahaa la yidhi tarku ladaa baa lihi kullahaa min almadcam waalmashrab waalmalbas waalmankax weeye qofka saayixaaho arlada wareegaayo waxaa sha'nigiisu yahay baa layidhi waxyaabaha oo macaanta u keenaayo oo ku raaxaysto u ka tagaa sida waxa la cunaayo waxa la cabaayo waxa la xihanaayo waxa la guursanaayo weeye shakina waxaan lahayn baa layidhi ruuxa saa'imkaahu inuu saas yahay siyaam waxaa la yidhaha dadka caamada in laga tago shahwatulbadni iyo shahwatulfarji ayaa la yidhaha siyaam cinda alcaama saas weeye dadka khawaartaane waxaa soonkoodu yahaa layidhi tarku maase wallaaha tacaalaa weeye ilaahay wixii ka soo hara in laga tago wax ilaahay ka soo haraba qalbigaaga inaan la gelin oon makhluuqa qalbigaaga uusan kaa soo gelin maxaa yeele caarifka maaragtay sheekh cabdulqaadir aljiilaani ayaa wuxuu dhahay baa layidhi siyaamii huwa alimsaaku can ru'yati siwa wa fikrii anii naxwa wejhika raajici dhahay wuxuu dhahay aniga soonkayga waxaa weeye marnaba ilaahay kayrkiisa saana u iltifaadi maayaan marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala alraasicuuna kuwa rukuucidda badanna weeye asaajiduuna kuwa sujuudidda badanna wey marka hadda raakicuun iyo saajiduuna bimacna almusalluun ayaa laga wada waa kuwa dukada weeye maxaa yale rukuucu iyo sujuudku salaaday kamid yihiin arkaantooda alaamiruuna udha ilaahay marka hadda lixdaas horo waxay ku tacalluqaysay ilaahay subxaana watacaala kaliya weye alaamiruuna kuwa falaaya waawdha ilaahay muuminiintu bilmacruufi wanaagga faraayo wanaahuuna kuwa reebaayo weeye canilmunkarkana reebaayo ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala mu'miniintu waxay faraayaan macruufkay faraayaan munkarkana way reebaayaan taas iyadana waxaa weeye khalaa'iqda ayay u sugnaatayoo ilaahay addoommankiisa waxna way farayaan waxna way ka reebaayaan waalxaafiduuna lixuduudillaahi yow dhah ilaahay waalxaafiduuna kuwa xifdinaya weeye lixuduudillahi ilahi xuduudiisa taas iyadana waxaa weeye axkaamta ilaahay ilaalinayaan oo way ku camal falayaan weye taas iyadana waa caam weye sagaalkaas markaa hil sifo ayaa ilaahay ku sifeeyey markuu saas ilaahay sagaal sifo ugu sifeeyey ayuu alle wuxuu yidhi wabashir u bishaaray almu'miniina kuwa mu'miniinta u bishaaray mu'miniinta sifaadkaa iska leh u bishaaray buu dha ilaahay janno ugu bishaaray weye bishaaray janno ugu bishaaray buu dha ilaahi subxana watacaala marka hadda sagaalkaa sifo markii loo sheegay waxaa midda ugu dambaysa eeda walxaafiliina lixuduudilaahi ayadaa acamul ah awsaaf weye oo noosoo soo hormaro markaasaa maxkaasaa waxaaba lagu cadfaa layidhi wowdan oo wabashiri mu'miniin ah weye marka hadda waxaa weeye macna taqwa waxay noqonaysaa imtisaalu lma'muuraat waijtinaabu lmanhiyaat weye saas daraaddeeda carifka la yidhahda waxaa laga sheegay si siqdi la yidhaahdo waxaa la yidhi waxow su'aalaa la yidhi walaashiis wiilkeeda oo maaragtay ah, junayd albaqdaadi waa saydu suufiyati cilman wa camalan weye sirusaqdi xaarabka la yidhaahdo walaashiisaa waxay dhashay junayd albaqdaadi ou abti u ahay sirusaqdi marka junayd albaqdaadi oo wiil yar ah ayaa sirusaqdi waxuu ka su'aalay taqwaduu ka su'aalay markaasuu wuxuu dhahay junayd albaqdaadi an laa yaraaka xaysu nahaaka ilaahay inuusan kugu arkin weeye meeshau kaa reebay wa an laa yasqidaka xaysu amaraka meeshii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku amrane waa inuusan kaa weynin sirisuqdiyo caarif weyn ayaa su-aalaya zaydulbaqdaadiyo dee isaguna xurafadii waaweyneed oo markaasi weliba wax walba isaga ilaahay uu ku kulmiyey maxaa yeele meesha waxaa weeye khayrkan uu ka keenay waa meeshaas baa la yidhi asagoo yar ayaa waxa weeye ilaahay wax fahamsiiyey junaydulbaqdaadi oo hadda ka hor wuxuu dhahay maalin waxau dhahay ilaahay arladatan cilmi ou keenay koonkaan ilaahay ma jiro ilaa ilaahay nasiibu uga siiyow dhah oo wixii culuum ilaahay adduunyadan uu keenay qayb ayaa maaragtayaa laga siiyey cilmi kasta wadaxuu ka yaqiinay oo maaragtay ilaahay adduunyadan keena addoon kasta oo la siiyoba waxaa weeye junaydulbakdaadi cilmigaas macrifo ayuu ku lahay sidaasuu marka ku jawaabay junaydulbakdaadi markaasuu agtigiisu waxau dhahay oo siru ahay akhaafu an yakuuna xaduka min allaahi lisaana waxaan ka baqayaa haw dhahay beegtaada oo ilaahay xaggiisa ka imaanayso inay lisaankaaga noqoto ood mustaqbalka aad noqoto nin xaaladiisa sha'ni gooni aysa marka ishaaradii oo siru ayaaba soo baxdayo baxdayoo baqdaadi waa sow noqday sayidu suufiyati cilman wa camalan waa sow noqday marka haddee waxaa weeye taariikh iyo siro dheeray iska leeyihiin culummadaas caarifiintaas balse hadda waxaa weeye taqwada waxaa loo baahan yahay in sidaas loo qaato oo ilaahay subxaanahu watacaala meesha ilaahay uu ku amrana inaan lagaa weyn meesha uu ilaahay kaa reeban inaan lagugu aragaa la doonaya sida maaragtay carabkaas uu yidhi maa kaana uma ahaanin buu dheh ilaahay lilnabiyi nabiga iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey an yastakfiruu inay u dhaafi dalbaan lilmushrikiina mushrikiinta walow kaanuu haba ahaadaana mushrikiintaasu ulii qurbaa qaraabo kuwa u saaxiiba min bacdi maa inti kadib tabayana uu caddaada lahum ayaga oo muuna kufaarta ahi annahum ayagu asxaabuuljaxiimi jaxiimo asxaabteeda inay yihiin aayadda aynu meeshaan ka gelayno waa soo degtaa layidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa dembi dhaaf wuxuu u weydiiyaa layidhi adeerkiisa abiibaalib baa yidhi qabla intaan loo sheegin in markaasi gaalnimo uu ku dhintay bacdu saxaabana ayagoo nabiga uga dayanaya ayay abaweynkoodii oo mushrikiin ahay ayay ayaguna dimudhaaf ilaahay weydiiyeen markaasa aayaddaani soo degtay maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatusalaam abuu daalib markau dhimanayo agteeda waxau dhahaa layidhi yaa camu ayuu dhahay adeerow qul kalimatan uxaaju laka bihaa cinda allaahi kelimo ku dhawaaqow dhahay oo tawxiidka ilaahay agtiisa hadhow kaala xujooday xataa meelaha qaarkood waxaa soo aroortay qul laa ilaaha ila allah yow dhahay haddaan rabta maxamedun rasuululahi hadhihin ani wiilkaagiyaan ahay ayuu xataa dhaaday markaasuu diiday baa layidhi waa diiday abuudaalibtaas markaasuu nabigeenu wuxuu dhahay laa azaalu astakfiru laka ka guuri maa inaan dembidhaaf kuu dalbaayo maa lam unha can ilistikfaar haddaan istikfaarka layga reebin markaasaa aayaddaanu soo degtaa layidhi nabiga calayhi salaatusalaam qasadka uu ka lahay istikfaartaasna waxay ahayd baa layidhi waxa weeye inuu maaragtay islaamka uu soo jiido si waxa weeye uu u hanuuno dad kalena ay u hanuunaan ee rasuulkeenna calayhi salaatusalaam waa ogaay inaan mushrik ilaahay u dhaafaynin kolkaasaa nabiga ka joog la yidhio allah wuxuu dhahay maa kaana uma ahaanin oo wax u suurtagelaya maahan e lilnebiyi nabigow dhahay iyo waladiina kuwa aaminuu rumeeyey an yastakfiruu inay u dhaasid weydiiyaan lilmushrikiina gaalada mushrikiinta walow kaanuu haba ahaadaano mushrikiintaasu ulii qurbaa qaraabo kuwa u saaxiiba ha ahaadaano hadday rabaanba qaraabadooda ha noqdaano weeye maxaa yeelay dadka waxaa kala celinaaya islaamnimada iyo kufriga weeye qofku hadduu gaal noqdo waxaa weeye waxba aad isu tihiin lama arko weye oo marka meeshu ikhtilaafu diin hadduu yimaado xataa laysma dhaxlaayo min bacdi maa inti kadib ow dha ilaahay tabayana uu caddaaday mu'miniinta min bacdi maa inti kadib tabayana uu cadaada lahu mu'miniinta ow dha ilaahay anahum kuwaas kufaartaahi asxaabuuljaxiimi jaxiimo asxaabteeda inay yihiin masaladu waxaa weye inay gaalnimo kufri ku dhintaan marka hadda waxaa dhacday hadda ka hor in nabiyulaahi ibraahim aabbihiis dibidhaaf u weydiiyey arrintaas asagana sida ay ka eedayo waxaa sababaa ilaahay noo sheegaya wamaa kaana ma ahaanin buu dhah ilaahay istikfaari ibraahiima nebi ibraahim dembidhaaf galabkiisii liabiihi aabbihiis oo u dembidhaaf dalbay ilaa can mawcidatin yabooh mooyaane oo wacaddahaa uu yaboohay iyahu isaga wamaa kaana ma ahaanin buu dhah ilaahay istikfaari ibraahiima nebi ibraahim dembidhaaf dalabkiisii liabiihi aabbihiisa u dembi dhaaf dalday ilaa can mawcidatin yabooh mooyaane mawcidadaasoo wacaddaha u yabooha iyahay isaga waxaa insha allahu tacaala wuu tegi doonaa suuratu maryam saastakfiru laka rabbii inahu kaana bii xafiyan waa suu dhah rabbigayga ayaan kuu dhaafay weydii doonaa rabbigaygu waa mid ii naxariis ii baariye ayuu dhahay markuu maaragtay u war badan ay dhex mara waa ku tegi doonaa u dhahay iga tag wahjurnii maliyan ou dhahay low sharacdeeyey marka arrintaas saasay aheedu dhahay arrintaas nebi ibraahim taasay ku timid buu dhah ilaahay hase yeeshee ilaahay wuxuu yidhi falamaa goortii tabayana uu caddaaday lahu ibraahim annahu abkiisu caduwun cadow inuu yahay oo lilaahi ilaahaykiisaa tabara'a waa ka biri noqday minhu isaga xagiisu waa ka noqday falamaa goortii tabayana lahu uu caddaaday annahu isagu caduwun cadow inuu yahay oo lilaahi ilaahaykiisaa cadow alle inuu yahay oo gaalnimo ku dhintay tabaraa waa tabiro noqda nebi ibraahim inuu saaxiibo aasar waa saan soo maraynayo ina ibraahiima ibraahiimow dha ilaahay la awaahun waa mid noqosho badan buu dha ilaahay xaliimun oo dulqaad badan ina ibraahiima ibraahiimow dha ilaahay la awaahun waa mid noqosho badan kasiiru talaruc weeye tallaruciisa ayaa badnaa iyo khuluuciisa iyo ducada ilaahay subxaana watacaala u baryahay oo nebiyulaahi ibraahima markii ilaahay uu ka waramay waxaa ilaahay uu ka warramayaa sida uu ku sifoobay nebiyulaahi ibraahim awaahan waxaa laga soo qaatay ta'awuh ayaa laga soo qaatay oo markaasi tawajuh ah xanuunsi ah waliksaaru iyo in la badyo min qowli aah la badyo weeye haadaas macnaha waxaa weeye lafdu allah oo la ikhtisaariye waaye oo markaasi saasay uleehay cilmiga oo sarfiga qofkii yaqaan xataa waa fahmayaa oo hadda aah waxaa weeye markaasi waxay noqonaysaa allah weeye marka waxaa badneeday kelimadiisa aah uu leeyahay marka hadda macnihiisaa laysku khilaafay hawaahaaso qaar waxay yidhaahdeen waxaa laga wadaa alkhaashicu almutalaric weeye mid khushuucaayo oo khuduucaayo weeye qaar waxay yidhahdeen kasiiru ducaayo mid duco badan u ahay qaar waxay yidhahdeen almu'minu atawaab mu'min tawbakeen badan u ahay qaar waxay yidhahdeen raxiimu u ahay ilaahay dhumushtuu naxariiso jira qaar waxay yidhahdeen muuqin ayuu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala eh, qadarkiisa mid yaqiinu ahay qaar wuxuu yidhaha mid tasbiixsado u ahay qaar wuxuu yidhaha almucallimu lilkhayr khayrka midka dadkoo u ahay qaar waxay yidhaahdeen waa u ahay mid ka noqda wixii ilaahay uu kahanaayo haddana naarta ka cabsada ayuu ahay waro badan ayaa isaga jira weeye marka hadda nabiyullaahi ibraahim awaah ayuu ahayo waxaa awaahda laga soo qaatay ta'awur oo markaasi waxa weeye tawajuc ah meeshaas ayaa laga soo qaataa layidhi marka waxa weeye waxuu badi jiray ah ayuu badi jiraa la yidhi ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa markay u caddaatay aabihiis cadow ilaahay inuu yahay waa ka biri noqdoon ilaahay inna ibraahiima ibraahiim la awaahun waa mid noqoto badan xaliimun oo dulqaad badanoo haddana waxaa weeye dhibaatada mid ku safra ayuu ahay xaliim inuu ahayna waxaa lagu ogaaha oo kaliya miisaan laga soo qaadi karaa dadkii nimankii kufaarta ahay ay ku tuureen ayaa maaragtay la garan karaaba wamaa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin liyudilla inuu luminayo qooman qoom bacda id wakti gadaashiisa hajaahum alla dadkaas uu hanuunsay ow islaamka uu ku hanuunsay xataa yubayina lahum ilaahay inta ugaga caddaynaayo maa yastaquuna waxay ku dhowsadaan oy ku dhowrsa weynaayaan in allaha allow dha ilaahay bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliimun allay ku cilmina weeye alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wamaa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin aayaddan intaanan macnaheedu u gelin sabab nusuulkeedu wuxuu ahay baana layidhi baclu saxaaba waxay istikfaar u weydiin jireen baa yidhi aabaa'doodi oo kufaara weye oo dhintay baa la yidhi aayaddan oo nahyiga ka hor intaysan soo degin markaasaa baclu saxaaba waxay u maleeyeen baa layidhi waxyaabihii ay sameeyeen oo istikfaartii aabbaa'dood u weydiin jira in loo qabanaayo markaasaa ilaahay wuxuu caddaynayaa inaan laysu qabanaynin axadna aan dembi loo qabanaynin ilaa markii xukunkiisa loo caddeeyo maahe maxaa yeel ilaahay wuxuu yihi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcasa rasuula markaasuu dhahay alla ma uusan aanin liyudlila qooman qoom inuu baadiyeynaayo bacda id wakti gadaasheedow dhah ilaahay ah, wamaa kaana allaahu alla ma uusan aanin liyudlila inuu luminayo qooman qoom bacda id wakti gadaashiisa hadaahum alla uu hanuunsho islaamku hanuunsho xataa yubayina ilaahay intuu ugaga caddaynaayo lahum ayaga maa yattaquuna waxay ku dhowsadaan oo camala oy markii loo cadeeyo kabacdi ay ku dhowsa weynaayaan markay ku dhowrsa waayaan cesho iyo loo cadeeyo markaasa in la baadiyayay mutaysanayaan maxaa yeele qofku asoo xaqa fahamsan hadduu ka leexdo ilaahay qalbigiisa khayrkuu ka tirtiraya in allaha allow dha ilaahi subxaana watacaala bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliimun allay ku cilmilo weeye wax walba alla caalim buu ku yahay waxaana ka a midka baadiyeynta mutaystay iyo midka hidaayada mutaystay alla caalim buu ku yahay in allaha allow dha ilaahi lahu waxaa u mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo wal arli arlada mulkigeeda ilaahay koonkan wixii mulkiga asaga ayaa iskale weeye amuurihiisa umuurihiina u bandhigta weeye isaga ayaa say walba ahaysiiye weeye oo kaalmo weydiista yuxyii alla waa noolaynayaa wayumiitu isaga ayaa dilaya wamaa lakum idinma sugnaanin dadow ayuudha ilaahay min duunilaahi layso kadiisa min weliyin weli mid idin xifdiya oo idinka xifdiya dhibka walaa nasiirin mid gargaarana idinma sugnaaninoo ilaahay subxaanahu watacaala lararkiisa idinkaga gargaaraya marka casharkeenu intaasuu ka egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu